barbardac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda kulan waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa sabti weeyaan saddelabaatanka disembar sanadkaasi dhammaanaya labada kun afarlabaatanka dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho qodobadaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona kulamada xiisaha badan ee la ciyaari doona aynu eegi doonaa ee kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda anfield stadium caawa sideeda qadar soddon daqiiqa waxay soo dhoweyn doonaan ganars ganars waxay doonayaan in garoonka anfield stadium ay ku badiyaan tan iyo labada kun labaiyo tobankii ayaa ugu dambeysay xilligaasina michael arteta oo ah tababaraha xilligan leelinaya ganris ayaa xilligaasi ciyaaryahaan ahaa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta westham iyagu waxay soo dhoweyn doonaan shanta aan idhaahde saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqaha ah, kooxda kubadda cagta united waxay doonayaan markii labaad inay garaacaan garoonkooda london stadium westham markham unitedna iyaguna waxay doonayaan in waddada guulaha ku soo laabtaan maadaama kulankii ugu dambeeyey anfield stadium ay barbaro kula galeen liverpool sidoo kaleeto isbolis iyaguna waynu eegi doonaa eferton ay la ciyaari doonta halka sidoo kaleetana dhanka la liigaha inuu eegi doono atletica de madrid iyo safilia ayaa wada ciyaari doona talyaanigana kulamo xiise badan ayaa jira laakiin kulanka ugu xiisaha badan waa roma oo soo dhaweyn doonta napoli halka sidoo kaleetana kooxda ah hogaaminaysa talyaaniga ama sare e talyaaniga inter milan iyagu way soo dhoweyn doonaan kooxda kubadda cagta leje yuventus iyaguna waxay ciyaari doonaan koox kubadda cagta horizon halka bologna iyo atlanta wada ciyaari doonaan sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray masiti waxay ku guulaysteen koobkoodii shanaad ee sanadka xil ciyaareedkan waxay garaaceen kooxda kubadda cagta lagu magacaabo baflamenza afar gool iyo waxbaa markaa masiti markii ugu horeysay kalabuul kaabka koobkan ayay ku guulaysteen halka laakiin astovilla taaka loo dhigay shefil united ayaana taaka u dhigtay suuqa kaliibsiga ayaana eegi doonaa xalayna ronaldo goolkiisii kontoni kowaad sanadka kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duur rediyo kulmiye waayahay dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta mancity ayaa la wada hambalyanaya kadib markii ay ku guuleysteen koobka kalabwalkaabka la yaqaan ama koobka kooxa dunida markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity waa koox inabaanan caadi ahayn waa koox xil ciyaareedkan ku guuleysatay ilaa iyo shan koob marka efe kaabka ayay ku guuleysteen james leaga ay ku guuleysteen horyaalka ayay ku guuleysteen subarkaabka ay ku guuleysteen calabol kaabka ayay ku guuleysteen waana kooxdii ugu horreysay taariikhda ku guuleysata yacnii waxay noqotay kooxda ugu horreysay taariikhda ku guuleysata shan jeer ama shan koob sanad gudihiisa waana mancity ayaa sidaasi sameysay marka mancity inaba caadi maaha kooxda kubadda cagta mancity waxay noqotay koox kale oo dabcan koobkan ku guuleysata laba kun koobkan bayer munich ayaa ku guuleystay afariy tobankii real madrid shaniyo tobankii barcelona sideed tobankii kooxda kubadda cagta real madrid todobiy tobankii real madrid sagaaliyo tobankii waa kooxda liverpool labada kun kooxda kubadda cagta lagu magacaabo bayer kow iyo chelsea labaiyo labaatanka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo marengeska real madrid ugu dambeetiina labada kun saddexiy ku guuleystay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city oo xalay kooxda kubadda cagta falemensi ay ka qaaday haddaba beb guardiola isagu waxa weeyaan eh, koobkan waa ku guuleystay marka weyraan markii afraad ay ku guuleystay markan barcelona oo laba iyo weliba kooxda bayer kadibna kooxda kubadda cagta macity oo isagana u qaaday julian alvares waa ciyaaryahan big game balera waana ciyaaryahan inaba aan caadi ahayn marka sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo eh, filfodin isaguna waxaa leeyahay shan iyo tobankii kun ah, micnaha shan iyo toban kulan kastaba ciyaaryahankan koob ayuu la qaadaa koox kubadda cagta masity marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan aad iyo aad u khatar badan haddaba mansitii taariikh ayay sameeyeen markaynu eegno iyagoo markaasi dabcan noqday kooxdii ugu horeysay taariikhda ee ku guuleystay shan koob xil ciyaareed oo idiltaasi ka dhigan in mansiti sanadkan aad iyo aad ay u wacdareenayaan welina waxay baahan yihiin in koobab kaleeta ay ku guuleystaan kooxda kubadda cagta mansiti weli waxay ku jiraan eh, tartamada waaweyn sida koobka ee eh, lagu magacaabo eh, horyaalka bremeliga sidoo kaleeta james leaga weli ku jiraan cid ka saari karta malahan sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity weli wax ku guuleysan karayaan koobka efe kahabka markaa mancity innaba caadi maha weli taariikh kale ayay sameyn karayaan oo sanadkan sanad qurux badan ayay qaadan doonaan haddii ay waxdaradoodii ay sii wataan markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity beb guardiola uu hadlay wuxuu leeyahay aad iyaad aan ugu faraxsanahay in aan dabcan kooxda kula guuleysto waxay ahayd riyo weyn inaan koobka kula guuleysto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity koobkan waana markii ugu horeysay marka sidoo kaleet wuxuu leeyahy ciyaaryahanadana aadkadiya waa ah maaneen laakiin mancity war xun ayaa usoo baxaya kaasi oo sheegaya in ninka lagu magacaabo rudri uu dhaawac uu noqday dhaawaciisana waxaa leeyahay waa uu dabcan wuxuu noqon doonaa mid markaasi dabcan aan weli la saadaalin beb wuxuu leeyahy waa rajeynaya kulanka farton in uu soo laabto marka tobabaraha koox kubadda cagta mancity wuxuu shaaca ka qaaday in markaa dabcan ciyaaryaankan uu yahay ciyaryaan mar waliba muhiim u ah macity marka waxaa leeyahay ama waxaa rajeynaya uu leeyahay inuu soo laaban doono haddaba markii aynu eegno eh, waxyaabaha kaleeta aadka loo hadalhay waxaa ka ah kooxda kubadda cagta macity eh, dabcan inta badan kooxaha markay ku guuleystaan koobka lawal kaabka waxaa loo ogolyahay inay eh, dabcan funaanadooda ay kusoo qortaan inay yihiin koox markaa championsa ama koox markaasi kusoo guuleysatay tartanka kalaab walkaabka taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta mancity ay dhanka bermeliga ay u gudbisan doonaan eh, codsi ah in loo ogolaan doono koobka inay ama fanaanadooda ay kusoo qortaan oo kooxda kubadda cagta mancity maadaama iyagu ay yihiin koox markaa ku guulaystay kalaab walkaabka ama ay tahayba kooxda dunida ugu wanaagsanba marka sanadkan sanad wanaagsan ayuu u yahay kooxda kubadda cagta mancity iyagoo dabcan koobkana ay ugu dambeytii ku guuleysteen wax badanna ay sanadkan qabsadeen markii aynu eegnana waxyaabaha kulanka laga diiwaangeliye waxaa ka mid ah eh, markaynu eegno julian alfares laba gool ayuu dhaliyey sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo filfodin gool ayuu dhaliyey matthews nones xataa gool ayuu caawiyey marka ugu dambeetii kooxda eh, flamenza way dadaaleen iyagu boqolkiiba waxaa weeyaan iyo soddon laakiin waxaa ka wanaagsaneed koox kubadda cagta dhanka kaleetana haddii inu eegnana kulamo badan ayaa jira maanta horyaalka bermeliga ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta manchester united iyo westham ayaa wada ciyaari doonaa kulan xiiso badan ayaa dabcan dhex doona doonaa westham iyo man united london stadium ayay soo booqan doontaa man united laakiin man united way ku dhiban tahay garoomada london stadium inta badan manchester waayadan inay baxdo ee kusoo badiso london waxa weeyaan mar hore ayaa ugu dambeysay marka london stadium waa garoon weyn oo inaba aanan caadi ahayn labada kun ayaa la asaasay garoonkan david moys wuxuu soo dhaweyn doonaa ninka lagu magacaabo tanhaag lix boqoloo ama lixdan kun oo taageera ayuu qaadaa garoonkan waana mid ka mid a ah garoomada ugu khatarta badan premier leaga labadii kun ugu dambeysay garoonkan ay soo booqatay kooxda kubadda cagta ee manchester united kulankii ugu dambeeyey waa lagu soo garaacay waxay ahayd todobadii may hal gooli waxba ciyaaryaanka lagu magacaabo beraxma ayaana goolkaasi guusha ka dhaliyay marka sidoo kaleetana markii aynu eegnana manchester united shantii kulan ugu dambeysay oo ay premier leaga ku kulmeen laba jeer ay garaaceen halka hal jeerna guuldaro ay kala kulmeen marka westham waynu arki doonaa haddii ay guul gaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united hadaba magister waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahayaan drewnana sidoo kaleeta lukashow iyo weliba fareen halka victor lendalef iyo weliba ambisaka wada ciyaari doonaan mike tomany sidoo kaleeta cobameno sidoo kaleeta marcos rashod ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa bruno fernandes oo uu soo laabtay oo kulankii ugu dambeeyey ganax ayuu ku soogay liverpool kulankii marka garnajo iyo holand marka tanhag wuxuu leeyahay gudabeedkii waxaa rajeynayaa in ciyaaryahanka lagu magacaabo hoyland uu golaliyo maadaama ciyaaryahankan eh, xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga uusan wax goola ah dhalinin wax gool ah uusan caawinin saddex kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester marka ciyaaryahankan isagu wuxuu ku wanaagsanaa tartanka jamis leaga lix kulan oo ciyaaray shan gool u dhaliyay marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay dhibaatada ay haysata christian ericson casamirow harry maguire ninka lagu magacaabo anton marshal mount malasia iyo weliba martines waa ninka lagu magacaabo lisander martin ayaa kulankan siigi doona halka westham michel antonio uu kulankan uusan ciyaari doonin westham ciyaaryahanka ugu khatarta badan ayay haystaan waa ninka lagu magacaabo jared bowen jared waa ciyaaryahan aanabaan nacaadiheen oo xilli ciyaareedkan aad yaad ayuu u badan yahay labaiyo gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa uu caawiyey kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan kale aad u khatar badan xataa waxaa jira ciyaaryahaan kale oo aad u khatar badan oo isagana xilli ciyaareedkan aad u waxdarinaya waana ninka lagu magacaabo maxamed kudus sideed goolay u dhaliyay kooxdiisa hal goolna wuu caawiyay labaiy kulan uu u ciyaaray xilli ciyaareedkan xataa waxa weeyaan baketa isagana waa ciyaaryahan kale oo aad u khatar badan oo manchester leeyahay halaska fiiriya ninka shan gool ayuu dhaliyey afar goolna waa uu caawiyay ninka lagu magacaabo baketa sidoo kale james wod bruce xataa isaga inaba caadi maaha james wod bruce waa ciyaaryahan kale oo aad u khatar badan sagaal gool ayuu dhaliyay kooxdiisa saddex goolna waa u caawiyey aaniraadee sagaal gool ayuu dhaliyay saddex goolna waa uu caawiyey afar labaatan kulan xil ciyaareedkan uu u ciyaaray dhammaan tartamada dila kooxda westham marka wuxuuna ka mid yahay ciyaaryahanada u khatarta badan xil ciyaareedkan bermeliga saddex gool ayuu dhaliyay shan goolna waa u marka ninka jemi wad barusna waa ciyaaryahan kale oo aad aad u badan oo manchester loo baahan yahay inay iska eegaan ama iska fiiriyaan ragga eh, markana saaxiibada waxaynu eegi doonaa fikradohoodaynu saaxiibada ay soo gudbeen karayaan oo barnaamijka si toos ay ah kaga qeyb qaadan karayaan kulanka weyn ganars weliba kooxda kubadda cagta liverpool liverpool garoonkooda ay kusoo dhaweyn doontaa kooxda arsenal marka saaxiibada leleenka radio kulmiya ay soo wici karayaan si toosana barnaamijka oo ay kaga qeyb qaadan karayaan saaxiibada marka eh, waynu eegi doonaa saaxiibada barnaamijka qaadanaya ganars waxa weeyaan iyagu labada iyo weliba labaiyo tobanka ugu dambeysay inay garoonka eh, anfield stadium ay tagaan kadibna saddex dhibcood ay kasoo qaataan xilligaasi ciyaaryahaanada ciyaari jiray qaarkood inta badan ciyaaruhu way ka fadhiisteen eh, sidoo kaleetana qaarkood waa macalin ama waa macalimiin ay qaarkood noqdeen marka michael arteta oo ahaa xiligaasi mid ka mid a ah ciyaaryahanadii ugu khatarta badnaa eh, ganars ayaa ka mid ahaa xidigihii xilligaasi guusha u horseeday in ganars ay ku garaacaan garoonkooda ee eh, liverpool anfield stadium haddaba xilligaasi ciryaanka lagu magacaabo ee eh, bodoleskey ayaa goolka waa dhaliyey marka sante kazorla ayaa goolkaasi ka caawiyey kuwii soddon daqiiqa ciyaarta markay kadibna isla ninka lagu magacaabo sante kazorla ayaa gool dhaliyey kadibna ninka lagu magacaabo bodoleskey ayaa ka caawiyey marka markaynu eegno ciyaaryaanka lagu magacaabo bodoleskey oo xilligaasi u dhaliyay goolka mid ka mid a ah goolasha waa ninka lagu magacaabo lucas baduliski hadda xilligan waa soddon sano jir marka xilligaasna wuxuu jiray dhowr iyo sano labaatan sano ayuu jiray xilligaas marka eh, labaatan sano ayuu xilligaasi jiray waxa uu dhashay afartii juun kun marka waa bolandes laakiin asal ahaan jarmal waana ninka lagu magacaabo baduliski hadda wuxuu ku dambeeyaa kooxda lagu magacaabo grinig ee zebra marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan had inuu gebi ahaanba ciyaaraha uu ka fadhiisto sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo santa cazorla isaguna waa soddon iyo jir xilligaasna wuxuu jiray labada kun iyo labaiyo wuxuu jiray labaatan soddon waa labaatan iyo sagaal xilligaasi marka santiago cazorla ayaa layihahdaa ninkan hadda wuxuu ku dambeeyaa kooxda kubadda cagta real oveda sugonda waa kooxda siribida ee wadanka spain ayuu ku dambeeyaa ninkan marka isaguna waa ciyaaryahaan markaa hadda waqtigiisii dhammaaday buduliskiiyo xilligaasi goolka dhaliya goolka caawina waa xilli markaa isaguna waxa weeyaan ciyaaraha dhawaan ayuu doonaya ka fadhiisto xilligaasi waxaa weerarka u ciyaariyay oliver jerud oo hadda ac milan ku dambeeya chamberlain oo isaguna hadda ku dambeeya kooxda kubadda cagta bazigtas marka xilligaasi soddon sano hadda soddon sano ayuu jiraa xilligaasina wuxuu jiray labaiyo sano cunug wuxuu jiray waa labaatan sano jira xilligaasi cunug yariis ayuu ahaa ama wiil ayuu ahaa labaatan sano jira waa markii ugu dambeysay arsenal garoonka anvil stadium ay kusoo badinayeen markay aanu eegno michael arteta oo ah hadda tababaraha kooxda kubadda cagta ganaris xilligaas wuxuu ahaa ciyaaryahaan wuxuu jiray soddon sano marka soddon sano jir ayuu ahaa marka michael marka hadda ciyaaraha wuu ka fadhiistay tababaraha arsenal weyaan hadda waa kuwa iyo afartan sano jir sidoo kaleetana markaynu eegnana xilligaasi waxaa u ciyaariyay ninka lagu magacaabo fiserki abodiabi ninkaana waa soddon todoba sana jir xilligaasina toddobiiy labaatan ayuu jiray sidoo kaleetana markaynu egno xilligaasi ninka lagu magacaabo eh, karen gibis iyo waxa u ciyaari jiray ninka lagu magacaabo waciyaaryahano ayaa u ciyaari jiray xilligaasi oo aad iyo aad u khatar badnaa marka xilligaasna waxaa goolhayo u ahaa hadda goolhayaa kooxda kubadda cagta liili ninka lagu magacaabo feto emanone eh, marka waa soddon sana jir xilligaasina wuxuu ahaa shan iyo jir xilligaasina arsenal wigar ayaa tababaro u ahaa halka kooxda liverpool ah uu macalin u ahaa ninka lagu magacaabo brendon rogers marka waxay ahayd labadii september sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waan xilliga dee toban sana ay kasoo wareegatay marka liverpool tobankaasi kulan saddex kulan ayay barbaro la galeen halka toddoba jeerna ay garaaceen kooxda kubadda cagta ganaris waa hagaagdhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho saaxibada dhegeystayaashaynu siin doona bal muxudiin soo dhawow aada umaadanta cabdirashiid eh, oo kusalaama saaxibkii adigii qeybta naqaanka inta ku saabaahinta caalamiga kulmiyiga inuu qayb kagatag maalin wanaagsan markaa runtii gudaha u galo eh, inta kulanka weyn runtii buol eh, iyo aan waxaa rabaa halilaba inaad ka idhaahdo westham iyo runtii manchester united ciyaareyso manchester united waxaa laleeyahay mar walba ayay saareen si fiicna u ciyaartaa laakiin mararka qaar codad saarna runtii qabceelabtada wuu liitaa oo waxaan la soconaa runtii kulankii byrmont runtii cadadka saarnaa wuu dadaal inkastoo laga beniyo waxaan koo la soconaa kulankii runtii liverpool ubaxayeen cadaadisaa saarnaay oo runtii waxaa la dhahayay manchester united ama lix gool laga dhaliy ama todoba gool marka waxaa moodaa runtii inay inkastoo bruno fernandes digaan ka maqnayn haddana runtii way dadaaleen oo waxaa moodaa anfield runtii inay dhibic kusoo qaadeen marka la laleeyahay manchester hadda maadaama heso Eh, eh, sidii eh, kulamadii cadaadis saarna o marka waxaan rabaa kooxda marka ciyaarayso abcerta runtii marwalba inuu wanaagsan yahay oo marba ka dambeyso kooxda guulihigaas laakin runtii inuu wanaagsanayno kooxdiisa antony waa la soconaa xaalka oo ku jiro oo runtii goolna ma dhaliyo gool lama caawiyo puntland waxaa la soconaa in saddex toban kulan oo sii wax hor islaam guri gaari kartaa markii aan usoo imaado kulanka weyn oo guddoonka runtii liverpool iyo arsenal udhexeeyo waxaan la soconaa cabdirashiid eh, eh, eh, kulankan wuxuu naqad doonaa leeyahay caawa haddii kulankan u dhaco kulankii boqolaad anfield arsenal iyo liverpool ay ku ciyaari doonaan marka home ahaan markii liverpool loogu imaado marka la fiiri runtii ceeb weyna runtii ka haysato garoonka anfield mar walbay ku ciyaarayso kooxdan arsenal oo waxaa la soconaa runtii si hadda ka dhawaajisa arsenal waxaana moodaa arsenal runtii alciyaareedkan ciyaarkala runtii aaday u wanaagsantaha marka arteta kooxda wax weyn oo ka bedel marka la fiirina waxaa is leeyahay arsenal runtii guul way gaari kartaa ama bareed way keenta kartaa marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka ee ku jirto waxaa la soconaa xidigii markaas u ciyaara iyo ku ciyaara runtii kuwaad ciyaara inay runtii aada u wanaagsan yihiin marka la fiirina waxaa is leeyahay inkastoo runtii anfield laleeyahay cabdirashiidow konta soo dhaafo taariikhda runtii ku ciyaartay liverpool hal kul hal guul darbintaa soo gaartay labaatan kul lagu dumay runtii waa ahli ambitma marka anfield wuxuu naqday cabdirashiid wuxuu ahaa eh, garoon laga cabsay haddana waxaa moodaa si inuu kusoo laabtay marka la fiiriya runtii waxaa is leeyahay eh, arteta runtii shaxdiisa wanaagsan kusoo kay hafartina oo ka dhaaf caawin runta uu wanaagsan yahay ciddig aad wanaagsooda laakiin waxaa moodaa ciddigii caawinaha runtii yihiin runtii kale waxaan isleeyahay runtii eh, liverpool eh, mar walba iyo dadaasho waxaas leeyahay eh, arsenal ma yeeli doonto inay guul daro imas kasoo qaado sababto waxaa la soconaa arsenal waxay doonaysaa horyaalka premier league hogaankiisa inay soo sii dheereysato halka liverpool ay dooneyso inay hogaanka kusoo labaaso isku soo duubdo kulankan waxaad leeyahay cabdirashiidow bareeja runtii uradiyaa laba iyo laba inuu ku dhamaado marka macalimow wax badanaa iska jir laakin waqtiga ku haya aada ku salaama aad iyo aad sacibke maxudiin waan kaa mahad celinaya sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaatay saxibada kale aynu eegeyna barnaamijkan ah fursadda ugu badan siin doonaa waayahay markaynu eegno marka ganars waa waxay u baahan yihin inay markaasi dabcan guul gaaraan si markaa halkaa ay guul ugu soo helaan lakiin liverpool mar weliba sanadkan way dagaalamaysaa horyaalka premier leaga sanadkan waa liverpool iyo arsenal iyo kooxda mancity iyo astonvilla ayaa ku dagaalamaya soo dhow dhegeyste aad iyaad so dhow magaca deegaanka codka sar uqaad walaal isticmaalaan taageero Manchester City waxay ku guuleysatay koobka adduunka hambali aleey kooxdeeda Manchester City madani taala kulmada la dheeraayo Manchester United oo dheeraysa West Ham United ciyaara sasoonka waa kuwan oo adag inkastoo United ku dhigan tahay London kulmada maxay ahayd kooxaha lamaskaaso laakiin waxaa leeyahay msamaysanaysaa kulanka ugu adarka oo leelaya isbuucan arsenal liverpool liverpool waa ognahay wixii ku dhacay xabsi hore waatii dhahay todoba dhalina todoba todoba inta joogtaa arsenalna maanta dhereysina leeyahay arsenalna dia besmari liverpool iyo besmari hal iyo halan kala baxaayaan kulanka wayahay wala la sheega kaga mahad celinayaa sida quruxda baan barnamijka ka qayb qaatay saaxibada kaleetanu eegi doonaa oo fariimaha inoo soo gudbinaya ama insoo wacaya marka saaxiibka kale ayaa isoo qabanaya oo barnamij qaadanaya soo dhoo dhegeyste wali cabdirashiid adiga farsamada guud ahaan baanka kulmiya saaxibada dhegeysanaya isbartiga walaasha qaaliga igo dheyso waxaan idin leeyahay korka wacan xasan buulla degmadii waa suu qocdan oo kala leeyahay aad iyo aad aad iyo aad xasan saaxib soo dhawow waxa weeyaan kulmo xiiso badan ayaa jira arsenal waxa weeyaan iyagu waxay la ciyaarayaan liverpool liverpool labadaba waa tartamayaal westerham iyo kulanka manchester united waa kulan kaleeto aad iyo aad u adag dal badan haddii aan koormar kulanka uga horey horto sagaal saac dar soo gelaya manchester united iyo westerham oo weliba westerham gurigeeda lagu ciyaaraya manchester united cabdishiid saan ognahay waxaa waaye kooxaha waaweyn inta badan waa iska meel saartaa oo waxaa hadda saan kulanka ugu dambeeya hadda mandi ciyaaraysay anfield ay booqato liverpool ay ciyaaraysay ciyaartay soo bandhigtay ciyaartooyda ka dhaqneed manchester united cidna iska imeynin barbaceedbay kusoo gelaysa halkaas marka manchester united kooxaha waaweyn meel waa iska saartaa oo waa la xisaabsantaa laakiin kooxaha yar hade waxawaay meel iskama saari kartaan leerta kulankaas manchester waxaan uhajeynayaa guuldaro inay soo gaarto weliba ciyaartooydoodii weliba ninka la yihahdo antony iyo ninka ay dhahaan ciyaartooy badan hadda ay kasii maqan dhaawacay ugu dhaqan yihiin marka waxaan ujeednaa inay guuldaro qaadan doonto xanuun badan weliba oo weliba saddex iyo alla ah looga adkaan doona aan u rajeynaya manchester united kulanka kale oo la wada sugayo weyn caawa laba saac bar soo geli doono weliba kooxda aan taageer arsenal iyo liverpool mari doono weliba anfield ku dhex mari doono oo weliba inkaar naga haysato laba kun iyo laba iyo tobanka noogina halkaas aan kusoo badino hmm. marka kolley arsenal kusoo badin doontaa talow mise bareega lagu geli doonaa mise liverpool aa ku adkaan doonta hor saddexdaas waa mid runtii annaga taageerayaasha arsenal hadanana waxaan rajeynayna in halkaas caawa saddexda dhibcood aan kusoo qaadan doono oo weliba aan horyaalka hogaankiisa weliba sii kusii darsan doono ayadoon ognahay oo stamvilla xalay civil united caada baraatia ay la gashay haddii ay xali badin laheedna dhibaatay kusoo hadleen arsenal marka kolley waxaan ognahay oo stamvilla xalay barbaro gashay arsenal caawa haddii ay adkaatana muhimim u yaha kulanka lagu ogaan doono arsenalna ama tijaabada koowaad ay geli doontana kulanka caawa an ay booqan doonta waa marka waxaan rajeynaynaa inaan kusoo adkaan doono taageerayaasha liverpoolna waxaan leeyahay liverpoolna cabdirashi waa dareemi kartaa meelaha mm. looga fiican yahay meelaha ayda ay ku fiican taaba sida adqadka dhex kale waa dareemi kartaa liverpool aad iyo aad ay ugu liidataa arsenalna waa dareemi kartaa ninka ay odegaad iyo ninka ay dhahaan rice iyo iyo ninka ay dhahaan hafas hadduu kusoo bilaabo mm. taageerayaashii walow ay kulamadii hore hafas xoogo ay naceeb u muujinayeen oo dee bandhigyadiisii iyo waxa uu garoomada ka sameynayeen aad iyo aad ugu liitay walow hadda kulamadan ugu dambeeyana uba taageerayaasha soo jiitaba weliba kulamo badan oo nafakiya marka hataa hadduu kasoo bilaaba hataa kaayahaadbaad hisataa isaga intankiisa imaamad waayo marka qadka dhaxaana kullisaan bremen ama ay qof walba og tahay arsenal ku xoogan marka cidii alaab cidii qadkaas laga qabsadana ayaa mar walbaba guusha caadi waxaa waay guuldarada caadi loo loo badin karaa aad iyo aad aad marka ma ka maqan yahay marka waxaan rajeynayna hadda inuna taageerayaasha arsenal saddexda dhibcood in anfield kasoo qaadan doono waya waya waya aad iyo aad guud ahaan saaxiibada meel walba joogan waxaan inuu leeyahay saaxiib qaali aad war wanaagsan aad iyo aad aad iyo aad waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaana haddiynu eegnana falqeynta kulanka weyn ee caawa dhexmari doona kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal arsenal waxay doonaysaa in kooxda kubadda cagta liverpool ay garaacaan tan iyo labada kun labaiyo tobankii ayaa ugu dambeysay xilligaasna michael arteta ayaa ahaa eh, ciyaaryahaan u ciyaaraya kooxda kubadda cagta arsenal markaynu egno eh, tobankaasi kulan ee eh, toddoba jeer ka mid ah oo lagu garaacay garoonka anfield stadium halka saddex jeerna sidoo kalena barbaro lagu galay oo mar marka ama saddex jeer ee barbaro ay galeen ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta arsenal ma soo afjari doontaa abaarta ka haysta garoonka anfield stadium sidoo kaleetana waxay isku hayaan horyaalka bermeliga ee kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal arsenal way ka sareysaa kooxda kubadda cagta liverpool hal dhibc ayay ka sareysaa soddon iyo sagaal dhibcood ayay leedahay kubadda cagta ganaris oo kulanka u marti noqon doonta kooxda kubadda cagta liverpool halka liverpoolna soddon iyo sideed dhibcood ay marka labadii badiya ayaa reerka hari doonaa marka axmed ir la jooga axmed soo dhowow kulan weyn garoonka anfield stadium ayaa lagu ciyaari doonaa mee kale arseta ugu dambeyntii taariikh ayuu doonaya inuu sameeyo hadii caawu garaaco kooxda kubadda cagta ee liverpool bal ka waran kolka rashka aada umahadsan tahay waa dhowahay adig iyo dhammaan asxaabta ku xiran barnaamijka ciyaarahana waa salaamaya marka xigtana dabcan haddaan barnaamijkan wax ka niraano oon ka tartaabano sidaad hore u sheegtaba tan iyo labadii kooxda arsenal way ku dhibaneed in gegida ciyaaraha ee anville garoonka kooxda kubadda cagta ee liverpool ay guul ka qaadato Eh, kulanka u dambean ogeyn oo barbaro ahaa oo ay xataa arsenaal laba goolo la hormartay laga bareejiyey eh, anfieldna waa meel aad ogtaho tobankii sana u dambeeyey shidan oo kooxaha dhammaanba ku adkayd si gaarana arsenaal u adkayd inay guul ka gaadho laakiin waxaan arkayaa waxaas oo dhan wax ka bedelan arsenaal ka xoog badan sidii hore eh, arsenaal sidii sanadkii hore xataa lasoo dhaafay ka xoog badan ee arsenaal shantii sane ama tobankii sane u dambeysay baaba ahayd oo yani koox walba ay ku tishan jirtay laakiin hadda arsenaal dhisan dhalinyaro ah eh xoogan ishaysato ayaan u jeedaa waxaan is oran karaa kulankaas haddii aysan arsenaal guul helin oo aysan iyadu dhibcaha saddexda qaadanin waxay heli kartaa bareejo marka saas kuleeyahan waxaan eh, ogahay arsenal difaaceeda inuu sidii hore ka bedelan yahay william saliba iyo gabriel oo central back gadaal taagan inay aad eh, u barteen ama ay u fahmeen sida kooxaha loo joojiyay weliba saliba waana uu aad loogu kalsoon yahay eh, marka arsenal difaaceeda goolasha laga dheliyey markii loo eego toban kulan u dambeysay aad bay u yaraayeen sida isku difaacday kalenshuudka siday u ilaashatay gool hayraaya oo ramsdel inuu xoogaa ka khibrad badanya aad moodid shaxdiisa kusoo bilaabay macala waxyaabahaasoo dhan marka aan fiirino iyo kulmadii u dambeeyey markaan eegno waxay u eg tahay eh, foomka ay ku jirto eh, arsenal in eh, u muuqato in yani ay guulka keeni karto anfield arsenal waxay ku dhibantahay tahay sidaad og tahay difaacashada ah inay iska difaacdo kooxda liverpool liverpool weerarkeeda waad ogtahay inuu garbaha yahay oo yacni weif ah aad u halis badan arsenalna waa kooxaha weerar aado markay baxaan dib loo soo dabamariyayo marka waxay la tahay haddii macal arteta uu la yimaado shax ka bedelan shaxdii hore uu kula ciyaari jiray ama form ka bedelan foomkii hore kula ciyaari jiray ee clob hadii uu la yimaado guul inuu gaari karo markaas saas leeyahay kulankii u dambeeyey oo aan hal iyo eberka aan kaga badinay kooxda la yihahdo manchester city arsenal difaac ay ku jirtay oo ayadoo wax difaacanayso ayaa haddana wax raadinaysay laakiin arsenal markii la dheerayso liverpool waxaad moodaa inay weerar caadi oo aan difaaca shalayn ay dheesho haddii hungurigaas eh, dheeraadka ah oo weerarkaas aadka ah ay isku daydo benoni inay ka hayso liverpool haddii arsenal isku daydo goolal badan baa laga dhalin doonaa countertag baa lagu qaadi doonaa wayna ku dhibbanaan laakiin haddii sidii kulanka city ay ku wajahday waa is ilaali waxna raadso haddii shaxdaas kusoo gasho oo difaaceeda ay adkayso waxay la tahay ugu yaraan inay qaadan karto waaya axmed markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool maadaama garoonkooda lagu ciyaarayo koox kubadda cagta liverpool eh, weerarkooda aad yaad u adag yahay markaad eh, eegto sida mow saalax sidoo kaleeto lusias inkastoo form uusan haysan sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo darwin nunis qadka dhex markaad eegto ninka lagu magacaabo sobsalai oo waayadan buu wacdaleynaya waxaa laleeyahay ninkan waa new stephen jerard sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo water indu ayaa lagu soo bilaabi doonaa ciyaryaanka lagu magacaabo corta jones ayaa lagu soo bilaabi doonaa markii laga soo tago mow saalax oo weeryahanka ugu halista badan kooxda kubadda cagta liverpool ayaa isleedahay uu halis gelin karaya kooxda kubadda cagta arsenal eh, dabcan saa sheegtay eh, garbaha diyaas ama saalax eh, waxay qoodan ka helayaan ciyaryaanada qadka dhexe ama duwaha Eh, haddii maxaa la yirahday eh, wataarendo iyo ninkan kale qadka dhexe aada sheegtay ee eh, sabisla la yirahdo haddii fircoonidooda la yimaadaan ama sida lagu yaqaano waxay halis badan ku abuuri kartaa kooxda arsenal laakiin arsenal haddii dhexdeeda ay wax ka bedesho waxay la tahay in ay janis ka wayn karto liverpool tusaale ahaan haddii arsenal dhexdeeda ay ku ciyaarto labadii yeeshay sida odigard iyo kai havertz ninka la yirahdo oo ay horey ay hormariso ay weerar ay aadiso waxay la tahay qadka dhexe jans ay ka heli doonto kooxda liverpool sidaas notaro indi iyo ninkan kale ee sabisly jans ay heli doonaan laakiin haddii arsenal ay eh, ninka la yirahdo khadka dhexe ee la yirahdo gorgino yaandhigane eh, deglan rice ninka layirahdo haddii dib loo soo celiyo kahafartis ama ciyaaryaano kale oo la dhelo qadka dhexe la jooga haddii uu helo meeshaas waxay la tahay brunig in laga maamuli karo kooxda liverpool lagana haysan karo arsenal sida lagu yaqaana brunig ay haysan karto laakiin haddana layskuma hadlayn karo brunig arsenal ay haysanayso hal mar oo kontartag lagu qaado ayaa kaga filan laakiin si kastaba waxaa qasaba kulankan arsenal inay is sida aan ka filanayana ma ahan kulamadii hore oo macal arteta wax badan ayuu bartay wuxuu bartay arteta kulamada waaweyn kooxaha weyn marka la kulmaayo inuu is ilaaliyo weerartay waagii hore arteta wuxuu kusoo geli jiray shax keliya inuu weerar aado uu iska baxo laakiin hadda wuxuu ku tashtay inuu bas dhigto nana xoogaan isdifaaco kooxaha weyn markuu la dheelaayo sida kulanka city oo kale si hore kugu marka waxay tahay in arteta uu wax ka bedeli doono weerarkan layska qaadayo layska baxaayo gadaana lagu dabamarayo wax arsenal dilay weliba kulanka liverpool maadaama labada koox laba koox aad weerar u dheleeyihiin eh, waxaa dilay arsenal in goolal badan laga dhaliyo waxyaabahaasa kamid ah waad ogtahay sanadkii u dambeeyey labada kun koob eh, nin la jiray iyo nin la dhihi jiray locongo ayaa joogay eh, tafares gooshi u dhiibtay ee eh, arsenal xasuustaan waad ogtahay difaaca markuu ahaa marka waxaan isdhihi karaa liverpool waxay la dhili jirtay koox waxay yani dhili jirtay koox baaba ah rafaadsan nuno tafares difaac u yahay laakiin hadda eh, liverpool waxay la dhilisaa koox saliba iyo gabriel difaaci u yihiin oo sida hore dhaanto xitaa haddii laga raayo yani taageerayaasha arsenal sabab iyo qeyl looga raadiyey ay u qeyl dayi karaan laakiin awal wax qiila looma hayna arsenal shantii sana u dambeysay marka la fiiriyo foomka iyo ciyaarta soo bandhigi jirtay eh, taageeryaal badan arsenal ayaan saas ku baxaba ooba yani iskaga tegay inay kooxda taageeraan marka waxay arteta inuu waayo badan iyo waqti badan uu soo joogay inuu kulankan wax ka bedeli doono hadii arsenal ay kulankan wax ka bedeli wayso oo ay ku baroobin wayso baahida ay qabto iyo xataa ceebteeda inay asturi wayso oo ah eh, labada ilaa imika inaysan anfield kusoo badin waa ceeb aad iyo fadeexad haddii marka yani kulankan ku badin wayso arsenaal gurigaas anfield waxaa sii dabaali doona rikoorxumadii iyo foolxumada ah in guriga anfield mar walba looga adag yahay marka arteta kulankan dhiig badan ayuu daadin doonaa waxayna ila tahay inuu guul ka keeni doono xataa baraajo ku qanci doono michael arteta tababaraha koox kubadda cagta arsenal waa u hadlay qudhiisa wuxuu shaac ka qaaday in kulanka uu yahay kulan weyn mar weliba kooxda kubadda cagta arsenal sanadka markaad eegto xil ciyaareedkan todobaitobankulan eh, horyaalka bermuliga ay ciyaareen labatoban kulan ayay badiyeen halka liverpool kooiyo kulan ay badiyeen soddon gool ay ku dhaliyeen markaad eegto eh, todobiyo kulan xil ciyaareedkan halka liverpool ay dhaliyeen soddon gool marka waxaad arkaysaa in hal gool halkaa lagu kala roon yahay oo kooxda kubadda cagta liverpool keliya hal gool ay ka sareyso dhanka goodalinta sidoo kaleetana markaynu eegno xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal shan gool ayaa laga dheliyay halka kooxda kubadda cagta liverpool shan gool laga dheliy marka difaca xataa waa isku Eh, anfield stadium xil ciyaareedkan keliya kooxda kubadda cagta man united ayaa hal dhibic kusoo heshay eh, xil ciyaareedkan inta kale way ku badanayeen markaad eegto xil ciyaareedkan eh, arsenal kulmada banaanka ah ama kulmada aweega loo yaqaan xil ciyaareedkan lix iyo toban ku heleen markii laga reebo kooxda sports siddeed iyo leh iyo kooxda kubadda cagta man city oo lix iyo ay marka ay siman marka xil ciyaareedkan arsenal kulmada banaanka ah toddoba gool ayaa laga dhaliyey xil ciyaareedkan sagaal kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen marka waxaad arkaysaa labaduba inay yihiin laba koox isku qaalanta laba koox markaa foom fiican ku jirta ugudambeyntii maxaa kusoo daalinaysaa kulankan ugudambeyntii waxay la tahay labada koox saa sheegtay foom ay ku jiraan weliba arsenaal ah, aad aada usii dhisan oo aad moodaa inay isla haystaan dhallinyarada ama wiilasha oo ciyaaro gool kasta ama ciyaaryahan kastana arsenal waxaa laga filan karaa gool sida aan looga filan karin ciyaaryahan kasta iyo member kasta kamida ah liverpool marka waxay la tahay ciddii kulankan raayso awoodeeda ayaa u muuqato inay premier leaga kusii heli doonto eh, rajo weyn ama hungur weyn oo kasii geli doono arsenal si gaar ah haddii ay kulankan badiso laba guul ayay heli doonta oo ah in koorxumadii ay iska tirtirtay iyo in hogaanka ay sii dheereysato oo ay iska reebto liverpool oo hadda hal dhinac kaga hayso hadii arsenaal laga badiyana waxaa usii kori doono xumadii iyo in dhibicdii laga xayuubiyey hogaanka eh, looga saro maray marka waxay noqon doontaa si kastaba arsenal ayuu kulankan markasta breshar ku saaran yahay maaha cidda uu breshar ku saaran yahay liverpool waayo arsenal iyada hadda u muuqato inay hogaanka hayso hogaankii oo lagaa dhigay iyo rikoor xumadii oo lagugu sii badiyey waxay noqon doontaa laba guul darro iyo duka cambaarle iyo meel walba in lagaa sheego yani lagu maadeysto marka waxay la tahay arsenal inay ceebteeda asturan doonto hadday dabcan inay sii socon doonto fadeexadda iyo foolxumada ka haysato anfield yahay axmed deri nuur ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynaya noolo kulanti